بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الرابع عشر حديث أفر يطبنات مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بلغ وليه قال inuu yidhi cabdاللahi بن mascuud أنhu ibn mascuud qaala inuu yidhi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in waayo ruux dhiigii waada imra'aasoo muslimin oo muslima imra'aasoo yashhadu qirhaya anhu sha'ni xaale laa ilaaha laa macbuuda bxaqin xaq mid uga caabunusan jirin ila allahu alla mooye wa annii aniguna rasuulullaahi rasuulka ilaahi inaan ahay qirahayo macnaha shahaadataynkii la imanhaya shahaadataynkii ummaaddii baade marka u rumaysano u yaqiininhaya oo qirahaya dhiigiisu xalaal maa ilaa biixdaa alaain ilaa biixdaa alaai khisaalin saddex xaala mid ka mid ah waayo dhiigiisa in lagu daariyo maahiine si kale xalaal uma noqonayo ayibi hadii laga bedelo ilaa bdaa kisaalin ilaa bdaa alaain alaaa kisaalin aayibi in mudaaf laqadara laga maarmaan haddii kale macnuhu maba iskeenahay wayna jirahayaan riwaayooyinkoooda agtibaada inay bedel ku wada aayibi khaslati ayib saas in lagu qadara mooyeen ilaa saddex xaalo ninkii zaniga ninkii ayibkaa mooyeen ba hadda xaalooyin baa laga hadlaaya nin ba lagama hadlayn somaal war isku daboolanba maahaba ah, ah, saddex arrimood baa saah hebel baa saah iskuma aadanayn somaal macnaha waxaad ku garanaysaaba macno ahaan baad u fahmi atayibi khaslati tayibi ninkii garoobka ahaa xaaladiisii mooye azaani ee zinaystay ah, waayo markaas zaanigii muxsanka ahaa ayib waxaa looga cabira wasa inta badan haweenkaas ayib laga cabira inta badan haweenkaa laga cabira laakiin raggana waatana waa lagu idlaaqaa iyo haween labadiiba ilaa hadda xukunkan labadiiba ugu yaalla inkasta oo mudakar ahaan laga laqmaynhayo laakiin labadaba ugu yaalla gabadhii ayada oo buura xalaala wax ku soo dhalamisay haddana dhiibatay oo marka xaaraan ku dhacday ama in asagoo buura xalaala wax ku soo dhadhamiyey oo ilaahay baade markaas nicmadiisii xalaal baade marka ku tusay xaaraan ku dhacay labadiiba taas xaaladoodu dhiiggaasi baade markaas dembiga ay galanaa xuni dhiiggoodiibuu banaynhayaa in la baadiyo wanafsi wa qisaasi nafsi naftii qisaasideedii binafsi nafta kale loo qisaasana bimuqaabalati nafs naftii kale dishay bimuqaabalati nafsi almaqtuula naftii la dilay muqaabalaynteedii kaa ayadana loo qisaasanhayay xaalada labaadna taasay noqon wataariki ka labaadna ahay waayo watarku taariki kii ka watarki taariki kii ka tegey tegiddiisii lidiinihi diinkiisii ka tegey oo diinta islaamka ka dhexbahay diinka islaamka loo jeedaay ina addiina cinda allahi lislaamu islaamkiin baa loo jeedaa kii islaamkii ka dhexbaxay almufaariqi waayo almufaariqi liljamaacati jamaacadii islaamka muslimiintii faaruqay ila ninku jamaacada islaamka muslimiinta mar hadduu ka dhexbaxo ilaa iyagaa islaamkii waddadiisa ku socda ee bas weeye gaal noqo noqo ka dhexbaxaya nin gaalaweyn baa ka dhexbixida ah. saddexdaa xaalo nin nikaaxbaada saxaaxa wax ku soo dhadhamiyey oo zinaysay ruux baada ruux dilay ruux baada rijoogay walciyaadu billaah saddexdaa qolo dhiigoodu markaa way bannaan yihiinba xadiidkii hore soo marayna unaa nabigu calayh salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوها mar hadday yidhaahdaan ama faidaa facaluu daalika hadday arrinkaas sameeyaan qasamuu minii dimaaahum qasamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiilislam xaqiislaamku waa kan iyaga oo qirahaya tawxiidkii oo salaadii oo dhow hadday intan la yimaadaan waa la dili baa saddexda waxaa kale oo ka dhib yaro macaan inaad qiraar la goostaba laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in iraaqatu dami mri'in ruux dhiiggii in la daadiyo muslimin oo muslima xaraam ah dhiigga sida qaalibkaa ruuxa la dili dhiigga laga daadiyaa ila ma og tahay shareecadu aayaadkii ahaa ama axaadiisii luqada carabeed ku socdaa luqada carbeed macnaheedii iyo caadadii loo yaqiinay habkii la isticmaali jiray unbaa inta badan la isticmaali welidaaba marka lafdiga keliya uun macnihii in lala ogaadayo waa laga maarma lafdiga keliya kuma kaafinayo marka haddii ruux intii xamaga la qabto la baktiyo oo dhiigba laga daadinin xadiidka noo soo gelaya miyaaba ila damumri in baa leehay haddaad gawrahdo dhiig ka daadiso haddaad xabad ku dhufto dhiig ka daadiso haddaad seef ku dhufto haddaad xamaga qabato haddaad madaxa ka bashaaqdo waa iska xugun sheekh dilkan baa looga jeeda dilkan baa looga jeeda laa yaxilu dam mriin iraaqatu dam mriin ama sadku dam mriin ruux dhiiggii in la daadiyo muslimin oo muslima xalaal ma noqonayo xalaal ma ah mudaafkaan qadarayno waa lagama maarmaan macnaha adilada guudba kulli waa lagu wada dareemaya kolka le xarumat calaykum ummahaatukum وبناaتكم وأkhوaaتكم وcmاaتكم وkhاaلaaتكم مaxaa loga jeedaa حurimat عalayكم korkiina waxaa laga xarimay umaad hooyooyinkii baa ladiga xarimay hooyaa xaaraan saaranta sideedaba ila khiطaabka ilaahay wuxuu ku wajahan yahay waa masle guuda فicl الmuتakaliفiin mar hadduu khiطaab takliif yahay afcaal الmuتakaliفiin kaasuu ku wajahan yahay xaaraanta la hooyadii baa xaaraana maxay tahay macnaha nikaaxu ummuhaad istimtaaxu ummuhaad wax noocaasa wey waa ul ummuhaad kaasaa hade waa laga maarmaa hooyada xaaraanta la sheegayo inaad hooyadaas zawjadaada ku istimtaacdo ama shahw ay kaa qabato ama nikaax lagulaado taasaa xaaraana xurimat calaykum lmayta kolka laleahay xurimat calaykum lmaytatu wadamu walaxmu lkhanziir kolka laleahay ma bartiganaa xaaraan saarantahay meeshaad ka yaalla dafuursan ma doofaarkaasa xaaraan saaran tahay xaggee wey adigana mukalafka lehda ficilkaaga wey talaawululmaytad isticmaalulmaytad soma aklulmaytad intifaaculmaytad kuwa wey meesha xugun ku socda kan waa sidii oo kale dhiigga muslimka xaaraana xaaraanimada sheegi maxay tahay inaad qaadisa wey inaad disho wey waxaa la hadlaayo xukunka meeshu saaraya meeshaas wey laa yaxilu damu mri'in sarfu dami mri'in muslimin macnaha ruuxun in la dilo muslima yashadu qiraha iyo aanu shaaniya xaala laa ilaaha ila allah waanii rasuulu allah ilaa bihdaa alaatiin ilaa bihdaa alaati khisaalin saddex xaala mid kamida maahiine inta kale ahay lama ogolaaday alawalu asayibu dhama iska gooso saasaa ku fiican alaaadii alawalu ama awaluhaa midda u horreeya alaaadii waayo markaas axaduhaa waayo midood afayibu ninkii garoobka ahaa wey saa u gooso ninkii garoobka ama gabadhii garoob tahay azaniyi ee zinaystay hmm. waa la dili baade markaas gabdhahaaba awalkii hore waxoogaa nabiga ala sala ama qur'aankiiba haddee suuratu nisa hmm, wladaani ya'tiyaaniha minkum faaduuhuma kuwintaaba waslaha faacradu canhuman واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم محايا لفظ آيات فاستشهدوا عليهن أربعة منهم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا سمعك رجوا أيضا يسعد إلى هوانك بأول في هوري أيضا قال لي أفر القصة مراتك عليها لي فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا كذب نبي عليه الصلاة والسلام حجي بعد مكاس آه. انتم برامجي ألا وقد جعل وقد جعل الله لهن سبيلا والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي والضوء أفرد كل بعد مكة ويأذن عامة البكر بالبكر وين إلى نهار قبل إلى إلى نكزنيسي جلد مئة وتغريب مئة جلد مئة وتغريب ويحامل إلى بقل ولو دقل دكتور بقل جدا دقل دكتور سنة للمسافرية وي والطيب بالطيب رمض ضيبة جلد مئة والرجم من النبي عليه الصلاة والسلام wakaa gabadh kulli wiilkii gabadhii marka meeshaasaa qumaati loo caddeeyaba xataa yatawafahuna almowta aw yajcal lahu lahuna sabiilan xaalkoodii sidanaa lagu caddeeyey markaba tanaa lagu caddeeyo lagu fasirayba marka ayibkii zaanigaa wiili gabadh xudooni waa ahaadee waa la dilihayaa dilkeeduna si kale uma bannaan toori in lagu dhufto xabad in lagu dhufto in seef lagu dhufto si kale in loo lama ogolo rasmi bas waddo kale uma furraba dilkooda waa wado kale uma furabaa sharcigaa lagu fuli soo maaha reermi basan baa loo diiday wado kale maaha wado kale baa lama oggolaba suuq islaam ruux see loo dil bani aadama reermi loogu dil kadaa wakadaa waa ummadaan shariicada islaamka ka hadlayn loogow hadalkoodaas atabaar male shareecada islaamka wax ka baxsan baa laga hadlaaya markaas shareecada islaamku waa ijmaac muran male ruuxii noocaasa oo asagoo qirta qomaati asagoo caadi ah udra u sugnaada ama qumaati afartii markhaatiga luqaadisa ay ugu caddeeyaan waddo kale imaamka uma furo imaamka hadday gaadho bulshada caadiga ah iyo baade markaa shacabku inuu iska dili kara maaha alla muslimiinta dhagax ku dila iska odhan kartaan maaha shaqada imaamka iska leh imaamku waa inuu rajmiyo umbaa waddada inuu amarku siiyo umbaa u furan baa atayibu zaani sayfi zaaniga ahaaba kaas weeye baa nabigu calayh salaatu wasalaam dhowr ruux ilaa shan ruux axaadiita waa la sugan rajmigaas iyo ku sugnaatay saxaabigii la odhan jiray baa de markaas maacis ninkaasoo nabiga u yimid oo isagu qirtay oo nabigu warma laga yaaba inaad dhunkatay war ma laga yaabaa inaad bade markaa aataataabatay war maya si walba nabigu markaa war miyaad waalan tahay abika junuun war miyaad waalan tahay may ma waaliyo ka waay markaa kaalinba yaa rasuulallah ee waxaan galay hada ha layga fuliyo wuxuu u laabtay baad haddana qaraabadiisii waagiisa war ninka miyaad qalbigiisii maskaxdiisa maad wax ku ogtihiin mise waa kaa ma yaa rasuulallah cabsida ilaahin baa hayse dembiga golay baada waa kaamile waa yacnihii bes wey ha laga fuliyo ninkaasoo weliba nabigu ilaa afar jeer u ka jeedsaday kolka u sheega u ka jeedsaday maxaa tiri loo jecel yaha mooy awlaadka muslimiinta waa la asura in la faahfaahinaya umalayn in la faahfaahinaya umal kolkay cadaata baa wada kale in loo leexdo ayna bannaanayn marka hore in la asturo weliba aad bay u fiican tahay ruuxun yani ka caada yeesho la yaqaano macnaha dhacan ama dilkan ama waxay ka caada yeesho inuu yahay maahayne hadduu simbiraxo mara inaad qarisahay way kuu fiican tahay ila ruuxu inuu toobad keena yaa u furane baa bes kolkuu nabigu meel uu ka jeesaday oo kale wareegto uu ka jeesaday war maad waalan tahay maya war ma laga yaaba inaad taabatay maya inaad dhunkatay ma laga yaaba maya inaad kan mayasoosa ma laga yaaba maya aya uu weydiyo layi ma waalo raajmiya buu nabigu calayh salaatu wasalaam baa kolkii dambe waxaan soo caray maxaad uga harweyday macnaha ruuxa iqraarka saasoo kale ah hadduu kolka dambe ma cararo ama uu ka laabto ilan asagun baa hayday in laga dayn iyo meeshaa culimadu ka qaateen qoladii baada markaas gabadhii ree qaamidi ayaduna saasoo kale u jaratay ayadoo uur leh way u timid yaa rasuullaahayow waayo xumaan baan ku dhacay tii ayadoo haddee wana reerna soo martay uurkanna waxay tidhi baadhe markaas meeshaa kuna zinadaabu ka yimid aaya marka weligeedi ula dardaarmay gabadha yaana calaananin yaala dhibin isha yaaluugu waxaan lagu samaynin kolkay cunugaas baadle intay ka umulaysa ha lahayo ilan naftan in la badbaadiya ayadoo loo baahan yahay cunugan uurka ku jira waa wax adadila ma ah kasoo tuura baad markaas dawo siiya gabadhii waxbay dhimanta kasoo tuura dhiig islaaminta baad noqonaysaa arrin sahlan ma ahaba bes kolkii ilmihii baa markaa uu bana dhashay waxayiba haddana la yidhi inuu kaa kaaftoomo haddana cunug intuu naaskaaga ka kaaftoomo waayo markaas ma jirto haddana sidii bay wadi maalinkii dambe isagoo cadirokiisa ama rootiga gacanta ku wata oo inuu ka kaaftoomay tusinaysa ula timi nabiga calayh salaatu wasalaam bes kolkiiba ayadiina sidaa lagu ridmiyey taana uu ridmiyey nabiga calayh salaatu wasalaam laba ninoo baad marka ayaguna ishaysa oo nin baad marka shaqaala nin uu ahay xoolisi uu shaqaynhayo islaamtiisii baad marka uu ku dhacay kii baad marka ay u yimideen yay markaa deetana arrintii baa la caddeeyey unaysa xal buu diray unaysaw ka lahoo ninkan islaamtiisu haddaad jirato rajmi buu nebigu calayh salaatu wasalaam waa taasi waa saddex saddexaas muslimiinta ahayn labana laba yahuudi bay ahayn laba yahuudi oo ayagoo baad marka yahuudi intay baad isla ogaadeen ay nabigay dhaheen baa markaas bal aanmaan wax uga helnaa ilaa nbiga yagu weynka sanaana diintooda ku jirtay oo nabiga ula yimideen yii markaad maxaad ka helaysaan tawreed oo idhaaheen maya intii madigiyo la madmadoobayo dhuxuliyo wax la marmariyo la fadeexayo dameero la saaro oo lasii kala jeediyo unbaa la warwareejin macnaha waa la fadeexay meel baa sheega kaana buu tawreed nabigu calayh salaatu wasalaam tawreed baa la soo bandhigay cabdullaahi ibnu salaam wa shahida shaahidu min ahliha markaas وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل فأمر مستقر ذيك اللي باها لقو شيء جري نكاسا وحوي النبي أقري إنا سوريا أو بل يهودي وخير بلاء يا قعنت ساري آيات الرجل markaasuu ka qaad gacanta meesha xaggaana u aqriya xagga dambana u aqriya gacanta ka qaad meesha buy meesha waa laga qaad alla waa sameynayeen markaas reermigii inay diintooda tawreed ku sugnayd baa meesha ka caddaatay labada yahuudina waa la isla dilay ayaganaba nabiga intaasa ka sugnaataa lii calayhi salaatu wasalaam waayo rajmigii marka haddii kolba imaamka ay soo gaadha wuxuuna u yaqiinoobo waddada aan buu fulinayaa haddii kalena maya inuu raarraadiyo sansanin ha u malayninaba والنفس بالنفس آهي وقتل النفس بالنفس أما وقصاص النفس بالنفس أما وثاني كاللبادي النفس وهي قصاص النفس نفتي أولا قصاص وهي بالنفس نفتي كالله قصاص آه. نفتي نفتك لإلا قصاص ولكم بالقصاص حياة آه. ولكم في القصاص حياة قصاص النرول بائرين كالسوغان بالي وهو محي هل شخصي هي مجتمع آه. هذا لسفيريا مصلحة هل شخصي iyo maslaxa mujtamac weligeed maslaxada mujtamaca la ilaaliya maslaxada mujtamacada la ilaaliya marka ruuxan hadda wax dilay oo dembiga inta la galay haddii la dilo mujtamacaasaa ku badbaadi oo nin walba or anigana waa lay dili aan daayo mujtamacaasaa ku badbaadi asagana danbaa ugu jirto oo ah, way markaas ilan eh, xuduudu ruuxa laga oofinhayaa alxuduudu jawaabiru wazawaajiru labada isugu jirtaabaa alxuduudu jawaabiru macnaa kafaaraad wey ذنوب الروح على وتتري وجواب وزواجر زواجر روايته انت كلام اي كعصان وكش قادنا لما فايده حدا او كتاب لا هي كي حدا لما في دمداف كفاره نقد كان كلام وانا لو عبسي قلنا dadka way ku cabsanayaan sida darteed walakum fil qisas hayatun waxa loo leeyahay nafba la goyn waxaa weeye ujeeddadu halkan goynteeda macnaha nafaf badan ay ku badbaadahayaan caraba horey waxaa odhan jirtay qur-aanka un soo degin qur-aanka ka balaaqa badan umana dhowaa la yidhi waxaa odhan jirtay alqatlu amhaal alqatl dilkaa dilka u anfin badan macnaha hal ruux in la dilo yaa ummad badan baa marka dilkooda reebi ama waxay odhan jireen waqatlulwaaxidi waaya awlaa waay min qatli ljamiic hal nin oo wax dilay dilkiisa ayaa ka awlaysan ama ka dhibyar ummad badan dilkooda ilan waa la isku siifatihi haddii aan wax la qisaasanin albaabkaa furmaaye haddii sikii wax jira kadh laga siiyo bas nin walba waa cabsanaya gacan nafiisu waad u baqaaya wاnafsu bada biالnafsi ka saddexaad ka labaadkaasu noqon wاhaaliثu ka saddexaadi aلtaariku lidiinihi diinkiisa islaamkaa kii ka taga weye fidoobay wاlciyaadu biالlah almufaariqu lijamacati jamacati muslimiinta faaruqay rawaahu الbukhaariy وmuslim fiiri hadda saddexdoodan صدح وضع ضروريات خمس وحي لو جري شنت ضروره او كليات او الا الاليه اين مرن هين او دينتنا كليه ما اديانتا سماوي قدن ابونا ادم laga soo bilaabo ila yoomina hada waligid daruuro unayd oo in la ilaaliyo ay waajibayd oo lagu xadgudbo waligid ay xaraam ahayd yaa waxay ahayd xifdu diini xifdu nafsi xifdu xifdu nasabi xifdu lmaali weligood adyaanto dhan intaas xifdigaas lagama maarmaan daruriyaad ba ah marka kii hore zaaniga muxuu sameeyey ansaabtii buu ku ciyaaray insaanku muxuu insaan ku yahay muxuu sharaf ku leeyahay nasabadda wey iyo kala soocnida soo aragti ansaabtaa in la ilaaliyo waa waajib marka ninkii zinaystay ama gabadhii zinaystay ansaabtii bay halaysay insaniyadii qiimaha badnayd oo in la ilaaliyo u baahnayd tii bay hallaysay ha la dhaafay mujtamaca fasaadin waa fasaad mujtamaca soomaan mujtamaca fasaadku waa fasaadka weyna mujtamaca zina ku faaftay maxaa la maray bale nabigu wuxuu ga caddeeyey calayhi salaatu wasalaam mujtamacii zina ay ka dhex muuqato weliba maanta ay u faafto inay inuu ciqaab ilaahay inuu ku amimo inuu aad u dhow yahay wuxuu kaloo nabigu caddeeyey cudurro aan la garanayn inuu ku dhacaan waxaan leedahay asaaish iyo balaayada waxaa keena ma wax kalaad u malaynaysaanbaad xadiidka nebigu ku adiya alayh salaatu wasalaam cudurro aan la garan jirin baa lagu aki mujtamaciibada zinay ku dhex baabto ba marka zinadaasaynan mujtamaca ugu faafin ouna mujtamaca u fasaadin oo mujtamaca nasbigiisu iyo waale markaas noloshiisu hadday u hagaagto yaan labadan sidan xun yeeshay inaga soo qabkaa ilaah ayagoo baad hore ilahay ugu nacmeeyey inaa xalaal wax ku dhadhamiyaan kii kalena baad marka wax dilayna ilaan marka murtad ahayd naftii baad markaas bani aadamka oo in la badbaadiye ahayd weliba naftii muslimka oo in la badbaadiye ahayd hadduu kan intuu ku dhiirsaday biqayri jurmin uu ku tagsiiyey waa murtadku fasaadinaya soo arti ilaan dilkanna waa camal tusbax afkii laga furay oo kale kol hadduu bilowdo hebella hebel ku aado hebella hebella ku aado hebella hebella ku qabo aan bay noqonayso marag asagana murtad waxaa ka soo qabtaa lagu fasaadin dil buu nagu bilaabay asaga ha lagu ekeeyo asagaa bilaabay balaayada keenay baa ka saddexaadi waaba diintii dhammayd ilaan waxay u kala koreeyaan saddexdooda kale tartiib badan yihiin xifdudiini xifdunafsi xifdulcaqli xifdunasabi xifdulmaali saas u kala horeeyaan xifdudiin ka kale waa u daran yahay diintii mukadaaya man badla diinahu faqtuluhu ila diinta islaamku fasaadin hayaa oo mujtamac oo dhan diinta ka hadlaynaba wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca saddexdan marka dilkoodu say kala yihiin kaa waan soo sheegnay imaamkaa iskale isagaa amri dhagaxbaa lagu dili shacabku maal iskama lahaba kan waayo nafta nafta dishay ayadana waxaa iska leh waa qisaasta weligeediibaa iska leh laakiin bishardi waa inuu imaamku amraa bishardi waa inuu imaamku amraa aabbahay buu dilay wiilkaygii buu dilay orkan ordigo waan kula kufi maya ah, shaqada horta waxaa iska leeyahay mujtamaca la rabaa moogta in la xakameeyo in la hogaamiyo adiga ku dhufato inuu ku kaasan kugu dhuftaa laga yaabaa sumaarka ah, lama rabo baad marka inaad baanka la faydo imaamku ha yidhaahdo ninka ha la soo qabto weligiisa ha u bandhiga marka inuu asagu waa iska tago yidhahdo male imaamku male xaq uma leh sharaanu ma ogolo weligu hadduu yidhaahdo ha la ii toogto amaanaad toogan haya ama ha la ii toogto sax weligu hadduu yidhaahdo waan cabdi bas cid toogan karta markaa lama aqbalaa weliga ku xidhan tahay baa imaamkuna waa inuu amar siiyo baa hadduu weliga ololkiisa sii daayo ay uu ka taago qisaastii ah, way fushay laakiin waa la tacsiir ah, shaqo uusan ahayn baasagu waxaad mid dhanka laha haba xanuunsade laakiin tacsiir buu mudan yahay in la dilo ma muuqdo laakiin tanay soomaalida samaynayso oo la boodiyo ninkii baa lagu dhintay nimaan weligiisiiba ahayn ahay walaalkiiba dhaxalkiisiba wax kuma lahayn ina adeerkiibu iska ahaa jabal baa la dilay uu ku dhuftay waa la dilay asaa kan dambe qisaas maxaa idinka dilkiisa male shacabkaa qadimu dilay lama ogole awliyaa maqtuulin baa dilkiisa iskale adiga marka xaaraan buu kaa yahay dankiisu marka haddaad disho ninka ninkuu dila adkahay adigoon awliyaa maqtuul aan ahayn bas wey waa lagu qisaabsan adigana waa lagu dil inay adig ku bannaan tahay ha u malayn weliyul maqtuul basa u bannaan yahay waa aaiku ldiinihi almufaariqu ljamacati kana imaamka dili baad cid u dirsadaba rawaahu lbukhaariyu wamuslimun haddiise cid kale ay disho ayada lafteeda loo dili maayo ilaan hadduu murtadnimada ku rumowdo yanihii baa ninkii waa dilkiisu waajibay buu noqonayaa hadduu dilkiis nin dilkiisu waajibay buu noqonayaa marka saddexdoodu haddana dhan kale markii laga fidiyo way kala duwan yihin ninkan u dambeeyey oo la yidhi waa taariku lidiinihi tan baa u furan asaga hadduu yidhaahdo way tubtu ila allah soo laabtay bas wey dilkiisii meeshaasuu ku istaagahayaaba laakiin labada hore maya kolba hadduu zaani muxsana uu noqday kuna caddaatay bas weyo sifadaa kol hadday ku caddaatay eber wey soomaalida waxay yidhahdaan dhuuso tagtay daba uruurin waxba kuma taalaba kol hadday baashi ay tagtay ruqaasi iyo maal markaas hadda waxba kuma yaalo kol hadduu sifadaa ku sifoobay alla waan toobadkeen alla u noqon mahay iyo calaqad waxaasoo dhan waxba kuma yaalo in la dila ma waddo kale ma furada kol hadduu dhiig islaam galay oo ruux uu dilay oo camdi u dila hada shuruudina waa sidaa la doonhayaa oo camdi cudwaana wada u dilay bas weeye asagana halla idaahiyo kala qalaqal waxba ma qabanay awliyaa ulmaqtuul inuu ilaahay uga naxiyo mooye inuu ilaahay uga naxiyo oo iyagu ay adiyaan maahine ma jirta waad markaas maxaa yeele way kala duwan yihiinoo kan hadduu sifadii taarignimada ku sifaysan marka hadduu ka tago oo diintii u soo laabto wuu bas wuu ka baxaya taa horese bas waa sifo waayo marka u dhammaatay wey waa bia dhacay oo tagay wey waa ninuu dilay oo tagay iyo zino ku dhacay oo tagtay wey waxuu hadda wax ka qaban karaba ma ahba saasay u kala duwan yihiin ba rawaahu lbukhaariyu wa muslim ilah gacantaan alla noo ilaali ilah noo ilaali diinka islam nin galay ilaah agtiisa wax badan baa ka ceydhiyane ilah gacantaan alla noo ilaali alxadiid alkhaamisa cashar xadiidka shan iyo tobnaad meeshaas haddii adiga lagu dilo adoo lagaa gardaran yahay dhib waaweyn ma qabtid ogow haddii lagu dilo adigoo madluuma culimmada qaarkeed sida imaam axmed oo kale iyo ayagu waxay leeyihin waa shahaado kaamil ah a'immada qaarkoodna waxay leeyihiin shahaada dunyaa ah baad marka lama odhan kara aakhira in la yidhaahda maahinaba marka adigoo madluum haddii lagu dilo waktigaagii unbaa dhimatay kolna lagaama hormarin culays xataa ah ma saar ee dhibku inaa adiga oo daaliba aad waxdisho iska ilaali baa Eh, intaad armaan lagu dila caada uga murgin adoo madluuma haddii lagu dilo adoo khasaare ma qabtid ogowa laakiin adoo daalim inaad wax disho taasad adduunya aakhira khasaarsan tahay adduunya aakhirada khasaaraysa الحديث الخامس عشر مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري من كان نكاه يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان نكاه هذا يؤمن mid rumaynhayo bilaahi ilaah rumayn walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamada rumayn falyaqul khayra khayr ha ku hadlo ow liyasmut ama iska aamuso waman kaana ninka aada yuuminu mid rumaysan bilaahi ilaaha yaqiinsan walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamada rumaysan falyukrim ha ikraamo ha wanaajiya jaalahu dariskiisa waman kaana ninka aada yuuminu bilaahi walyowmi alaakhiri falyukrim ha karaameeya dayfa martigiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariga muslim baa soo saaray saddexdan jumlo oo xadiidkan lagu kulmiyey waa saddex jumlo oo mid waliba qaacido caiimaa ay tahayba mid waliba qaacido caiimo ah ay tahay weyba iyadoona saddexa saddex lamid oo lagu kulmiyeyba saddex kii hore mujtamacu inuu fasaado sidii loo ilaalinhayo saddexdii xugun loogu sameeyey kanna mujtamaca hagaagiisa yaa saddex waa la iyadoo kale jumlo oo kale ah oo mooda kuwii lacagta iyadoo kale tahay kan waa nebigu markuu jamciyey sala allahu calayhi wasalam jumlada koowaad waxaa la yidhi ruuxu ilaah haddaad ku laba ducayn ama saxaabigiisu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam yidhi yaa rasuulalahi dinaar ba haystaa maxaa la yidhi ibda' binafsika naftii reerkeeda keentaata walaalkay keentaan horta naftii ruuxa laga bilaabi daatadiisa inuu anfaco waxaa la yidhi waad markaas ninkii ilaah iyo maalinta qiyaamada rumaysan falyaqul khayra khayra ku hadlo aw liyasmud ama iska amuso carabku waa meelaha ugu khatarsan waa kaan soon lahayn kolkii qalbiga laga hadlaayo oo lalahaa eh, alaa way markaas inna fi ljasadi mudqatan idaa salaxat ama idaa saluxat waa isku mid idaa saluxa saluxa aljasadu kulluh waidaa fasada fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu waa kaan soo qaadana xadiidkii sanadkiisu xasanka ahaa uu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh carabku waada inuu xidhiir adag qalbiga u leeyahay matoorka matoorka asaga laftiisu baada inuu hago baad oo wax badan uu laleeyahaybaa marka carabkaaga in la soxo ashyaada ugu muhiimsan waa inoo keeni doonaa weliba kitaabkeenna inuu nabigu ala salatu slam saxaabigii carabkaaga un iska qabo kan un iska qabo haddaad doon inaad badbaado carabkaaga un iska qabo marka inuu ruuxu waxaa la yidhi hadalka wax ku dhaqmo waa nugu yiri kolay uun ma arag haddaan ilaahdo waxay ila tahay inaana dambaabaynin inaana anigu ahayn waaba hubaan ciddii kale oo baadna markaas badanana mujtamac aan ku dhex jiro wax sifada sifadaa u sifaysan ma arag inuu ruuxu intuu fikiro hadalkii ila luugtahay hadalkan aad ku dhawaaqayso hadal baa ka horreeya sida qaalibka inaad u muhutood naftaadu ay hadashaa ka horraysa hadalka waa u muhonay moogtahay hadalkaa dheh ama ha dhihin kolka hore xagganuu ka imanhaya kolkaad markaa hadalkaad maagan tahay inaad fiiriso intuun afkaa ka suba hadal intuu afkaaga ku jiro ammaani leh afkaaga intuu ku jiro ammaani leh kol hadduu afkaaga ka gudbo ood hayn weyda hebelow ii hay hadalkan hebelow waxaanaan kuu sheegiye waayo markaa ha sheegi adiguba hayn weyde adigii hayay baan hay waaye ka kale marka see wahayn asagu asaguna horaya mid baan u sheega ha sheegi walaa tadawjeesaasoo kale sheegada fantashiru fi lardi waa kaasuu noqonayaa gogol uu ku fasaaday adigii horaaba haysan la maxaad u sheegi ogahay sheegi leedahay asaga baa ka qaris waa hay leedahay ugu marka intaad haysat hadalkaagu yuu ammaano leeyahay intuu afkaa ku jira waa bas hadduu hadalkaasi waxaa dhiga khayr yahay oo inuu khayr ka iman hayo wanaag ka iman hayo wanaag la isku sheegi baa markaas uu yahay kolkaa ku hadal haddii inuu xumaana keliman aad dareensan tahay isxakamayo iska qalcararayu ku halaagina haddii aad kala garan weydo ayadana hanso man samata naja nabigu calayh salaatu wasalaam ba ninkii amse waa badbaadahaya ninkuu hadalkiisuu bato cumar ibn khadaab ninkuu hadalkiisuu bato meelka dhicisaa badan ninkuu meelka dhiciisuu batana dunuubtiisaa badan ninkay dunuubtiisuu batana naar buu owlaysan yahay عمر بن الخطاب مرفوع ولا لكن عمر بن الخطاب بعد وسوين من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنوبه ومن كثر ذنوبه فالنار أولى به عمر بن النار بقى أولى يسمى بيبا مركا هذا الكلام iska qabato aad buu muhiim tahay boqolkiiba boqol intuuna ku dhaafin oo waa markaas abi dar abu ayub al-ansari ma haban jacla xadiidkii waa markaas ibnu maaja iyo rag lamid ay soo saareen oo nabigu xadiidka waa sugan intuu nabigu yidhi yaa rasuulallaahi ow ii dardaaran bu ina gaadh dardaaran wax yaroon xifdiyo ii sheeg saddex buu jumlo nabigu u sheegay calayh isalaatu wasalaam idaa qumta ila salaati fasalli salaata muwadic qodobe qanaada garab wuxuu yidhi walaa tukallim walaa tukallim bikalaam ama walaa wa takallam bikalaam walaa tukallim bikalaamin tactadir tactadiru minhu qadaa iska ilaali hadal kugu soo noqon doona oo inaad ka cudur daalato hadha kugu qasbi doona ama adduunkaba ama aakhirada inaad ka cudur kugu qasbi doona intuu aad ishaysataay intaa ishaysabooda marka iska ilaali walaa tukallim bikalaamin ama walaa takallam bikalaamin tactadiru minhu adan berri aad ka cudurdaaran doonto berri haada ka cudurdaaran doonto iska jir baan macna afkaaga haysaba ka saddexaadna waa ajmir alyasa mima fii aydi nnaas dadka gacmihiisa waxa ku jira ka indhalaa buu nabigu alayh salaatu wasalaam hadda ma ka dhunahaad marka in la ishanto kaasaa lagama maarmaan waa kii xadiikii saxaabka nabigu lah alayh salaatu wasalaam addoonku ina alcabda layatakallamu bikalimatin min ridwaani illaahi tacaala maa yulqii biha baala soma aragtid addoonku wuxuu ku hadlaayaa kelimo oo ridaha ilaahay oon usii fikirin oo si dhibira waa laga yaabaa inuu mawqac hadalku meel adag buu dheci oo sidaa marka ridaha ilahay ku mutaba وبالعكس وإن العبد ليتكلم بكلمة ما يلقي بها بال من سخط الله تعالى markaasaa wuxuu nabigu calayh salaatu salaam asagoo naarta abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib waa xadiikii saxaynka naartii adigoo u jira mashriq iyo maqrib intay isu jiraan adoo saa u fog yuu halkaa hal kelimo ku hadlay intuu simbaradu naarta ku dhacayaa nabigu alayh salaatu wasalam waa hal kelimo wada ka jirtigen xataa sida bilaad ugu hadashay marka hadalkaagu hadalkaagu inaad hanataay wuxuu kaga macaan yahay ma jiraba afkuba marka weynaanaagi ba marka adugu horta awal isbadbaadi oo hadalkaaga koontarool iska warqaba falyaqul khayran aw liyasmut waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri ninka ilaahay iyo maalinta qiyaamada rumaysan falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaameeyo nabigu calayh salaatu wasalaam dariskiisa ha karaameeyo daris karaameyntaada way noocyo badan tahay way hadal badan tahay waxaan hadda kusi igu mashquuli karama laakiin marka lasoo duuduubo saddex qaybood dariskaaga awalan dhibkiisa qaal bani aadam dhib lagama waayo inaad u dulqaadato dhibkaagana aad ka hanato dheeftaadana aad gaadhsiiso saddexdaasaad xaaquljaahilbita ku noqon kartaa dhibkaaga ka hano dheeftaadana gaadhsii dhibkiisana u dulqaado saddexdaa haddii aad isku darto xaaquljaahil gutay baad noqonaysaa haddaysan laakiin mid kamid aada ah gurin maya weliba dariska waa kala lab waxaa sii dara daraska magaaliga oo deganaanshiya ileen reerbaadiyo maalme wada deganaa inta kale way kala guuri welidaana wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam allaahumma innii acuudu bika min jaari suu'i fii daari almuqaama ama fii daari aliqaama daartii nagaadiga macnaha magaalada laisla deganaa daris xun yaa ilaahay yaan kaa magangelin daris xun yaan ilaahu kaa magangelin maxaa yeelay faina jaara albaadiyati yataxawal barka reebaadiy uma kala guuri bale waa reebaadiyo ninkii indhaha kuu guduudiyo oodaa loo guduudiyaa ninkii indhahisa indhaha kuu gudiyo isku rafaadaan ooda guduudkaga guur magaaladii marka guri dhagaxa ka agdhisatay asagu kugu dhaban yahay indhaha kuu guduudiye ooda seed ugu guduudin marka waa rafaad فإن دار المغامرة فإن دار بادية يتحول مركب مهلس مركب مقال مقالات إلى الدرس كلا سكل باي أيضا ويكسي دران تايدا متى كانت waayo darskii inaad <clears throat> dhibkiisa u dulqaadato ila waa ku nabigu alayh salaatu salaam jibriiliga ma suuli maa zaala jibriil yusiini biljaari xataa danantu annahu yaduwar sayuwaridhu inuu isdhaxalsiin doonaba xadiidka galo saxaaba ku nabigu alayh salaatu wasalaam kolkuu waade markaas dariska uu ka hadlahay ku alcayo wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin xagga yacnii aadaha adigu aad geysanaysa u ahaa ma rumaynin man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu wabay saxaabada weydiiyeen saddex jeer uu ku celiyey wallaahi una iimaan lahayn mu'min ahayn oo kolkii la weydiiye yaa rasuulallah waayo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu ninka jaar dariskiisu aynan dhibkiisa ka aamin noqonaynin ka aamin noqonayninba xadiid kale sax muslimna wallaahi laa wallaahi laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu kii hore iimaan malaba ahayd mugsaxayn tanna wuxuu yidhi wallaahi inuusan janno gelaynin nin dhibkiisa darsiisa uu ka aamin noqon waaye midda kale dhibkaagu dariska hadduu gaaro iyo dhibabka ummadda kale la mid maa xadiid xasan nabi wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam yuu weydiiye wuxuu yidhi maa taquuluuna fi zina zinada maxaad ka leedihiin buu nabigu calayh salaatu wasalaam qaaluu saxaabadu waxay dhaheen xaraamun xaramahu allahu warasuuluh fahuwa xaraamun ilaa yowmi alqiyaama waa shay xaaraanaad xaraanimadiisana ilaahay rasuulku way cadeen rasuulku macna xag ilaahay ka tarjumaya asaga isu xaraamay ma ujeedadu ah, marka nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam la an yazni rajulu la an yazni rajulu ninku inuu ka zinaysto bi ashri niswa toban naagood inuu ka zinaysto yaa aysaru calayhi uga sahlan min an yazniya bimra'ati jaarih hal islaan oo dariskiisa uu ka zinaysto toban naagood oo aan daris ahayn uu ka zinaysaa ka sahlan maxaa yeelay derisku dhibkii xaqiljaar iyo dhibkii intiiran busla wataa midda kale soomaalida waxay yidhahdaan tuuga kula taalla tabkaama weyn tuuga kula taalla tabkaama weyn ila ninkaas waxaaba laga yaabaa dadka meelaha kala degan xaafadada haddaad soo gasho in lagu inkiro la yaabo la yidhaahdo war ninkani muxuu ahaa ama lagaa digtoonaado ama macnaha lagu arkaba lagu sheegaba laakiin ruuxan dariskaaga xaafadii markuu soo galo yaa ka digtoonaan reerka ama hoosta kaala sugan xadiikiika nabig ala sla allahuma inii acuudu bika min jaari suu'i waxaa ka mid ahaa wamin khaliilin maakirin waayo caynahu taraani oo ishayduishiisu ay aragto qalbuhu yarcaani qalbigiisuna ilaalinhayo kiiba marka ninkani wuu ku arkaa wuu kula joogaa mar alla markaa reerkahay ka baxdo wuxuu gurigaa ka fasaadin kara ka fasaadin markaa soo gashay ogy gurigiisu iska joog markay tuuga kula taala tab kaama weydo si ay ku sirta kuma waayes laakiin tuugii meel kale kaa jooga waaba iska ilaalin kartaaba sidaasay marka uga sii daran tahay marka toban naagood toban zino oo meelo kale ad ka zinaysatay yaa hal dariskaagood ka zinaystayaa ka dhib yar buu nabigu alayh salaatu wasalaam markaase haddana wuxuu yidhi famaada taquluna fi sariqa xatooyada maxaad leedihi markaasa waxa ya rasuul waayo xaraamun xaramaha allahu warasuuluh waa xaraam ilaahay iyo rasuulkiisuhu ay caddeeyeen xaaraannimadeedii baad tuuganimadu baad لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات إنه روح بعد أكحد رجلك لشرف ما لو سبق قبلنا والله ميت وجه أبوه هذا آه والله ميت بعد مكاس إنه بعد مكة وطبعا قري أو أندرس كيس أين أحضر يا أيسر عليه وبسهلا min an yasriqa bayta jaari guriga darskiisa inuu xado uga saalan bu nabigu alayh salaatu wasalaam marka guriga darska inaad xado meelaha kale xatooyada lama si la ogobaado ila darski in la ilaaliyo kaasaa loo baahnaa laga maarmaan ah marka inaad darskiisaa isaga hanaato waa shay lagama maarmaan ah. shay lagama maarmaana ah. w inaad deeftaada gaarsiisana waa lagama maarmaan nabigula calayh salaatu wasalaam baa ahay laysa almu'minu alladii yashbacu wajaaruhu jaaya mu'min ma aha midka asagoo dheragsan dariskiis inuu gaajaysan yahayba eh, wallahi inukaas mumin eh, inuusan mumin ahayn ninka asagoo caawo dhergay dariskiisina u baahan yahay inuusan mumin ahayn baa l eh, marka inaad gaadhsiiso marka dhibka aad u geysanna dariskaaga inta ugu yar wuxuu nabigu alayh salaatu wasalaam waa inaadan adoon wax ka siin haynin atarata waa qadrig inaad ku dhibto qatarata qadrika nabigu alayh salaatu wasalaam waa dherigaaga macnaha shiirkiisa waxbaad hilib baad shiilanaysaa raashin baad karsanaysaa islaanta adigu xunbayba fuufin canjeero maydu way uraya way u shiiri baadls waxna ma haysaa ilaada waa ka siisan wanaag haddaadba fuufintaadu ka qarsatana wanaag baahay inta u dhibka u yarkaasa kana waxaad wax ka sii haynaad shiirki ku ah aad waxaad ku sii dayso doodba ku sii dayso kaasaa ugu yar buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa in la iska ilaaliyo khatar intada la eg weeye waa man kaana yuminu billahi wlyawmi alaakhiri falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaamayo nabigu alayh salaatu wasalaam marka naftaadii kol kore haddana dariskaagii baa u jaaxdayba haddana koruga jax waman kaana ninkii ahday yuminu bilaahi ilaahay ninkii rumaysan walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamada rumaysan falyukrim dayfahu martigiisa ha karaameeyo kolkii hore adigii iyo dadkii xaafaddii darskii baa laga hadlay moogtahay ruuxu dadkii baada korka imaada oo miskiinaan ha karaameeyo hasoo dhow macnaha martigeli si fiican ha u martigeliyo ha u soo dhowey martigeliyadu maalinka u horeeyaa lamid maa jaa'isaa layidhaahdo habeenka horeeya maalinkiisa inaad isu dhaqaajiso marti baa kuyimin soo maaha inaad isu dhaqaajiso ola waa hebel waa in adeerkiyo ola waa kiyo waa reehel waa qoyska naga haya waa ninka hagaaya log baa igu leeyo kan kale waa marka ictibaarna ujeedadu ma haddii macnaha kaasi xiriir gaara ah uu kuusii leehayo Eh, oo ninkii waa de macquul ah ama culimo ahaa ama macalin ah ama yacnihii macnaha madax ah wuu kugu leehay ikraam gaara taa lama diidano laakiin ruux walba o dhan baa xaqan kugu leh oo ku soo martiyey habeenka u horreeya iyo maalinka u horreeya adiga ilmahaagii reerkaa intaad cuni jirteen keligu gacanta noola soo gasho tiraada maahaadi u dhaqdhaqaaq wax iska bedel habeenka u horreeya maalinka horreeya jaa'isaa la yidhahdaa ama hilib si ama wax kale soo kordhi wax orto bal wax ugu dar ninka reer habeenka horreeya maalinka habeenkaa horreeya maalinkaa markii uu waxeeyo wixii ka dambeeya wadiyaafatu alaaata ayaamin saddex maalmood buu yigu nabigu calayh salaatu wasalaam taasay marka culimada isku qabtay saddexdani maalinkii habeen ma dheeraad dambe soo maa imaam axmed wuxuu yidhi ka dheeraad ma aha ee maalinkii iyo laba ka dambaysa wey labadan maalmooda dambe reerka ninkaa ka mid ahaa waxay reerkaadi iyo adigu aad karsateen gacanta haydin la geliyey wixii ka dambeeya xakuuma leh sadaqa wey waxaa siiso haddii aadan u hayninna nabigu wuxuu yhi alay slam ninkay waad mu'minkiina walaalkii dambaajina ad hadda gurigu iska soo fadhiistan adigo martigelyadi maalinkii horreeyey waa marka u dhaqaaqday maalinkii labaadii kii way saddexaad way reerkii kama dhigtay maalshaada waxbayn haddi wadaadkii iska soo dheelbadow warkaan ku dhacday soo socdaa wey maxaa si ka inuu yidhahda laga yaaba markii la walaalkii dambaajina buu yidhi ila marka dambe iska soo aroori oranay asaga laftiisu marka haddan ruux raani ka hayn inuusan dhibin baa la dooni falyukrim dayfahu martigiisa ha karaameeyaan rawaahu imaamu lbukhaariyu wada wamuslim bukhaariyo muslim baa soo saaray baa marka xaqaas dayfka martigelyadu ma waajib xaq aho isaga uu leeyahay oo dadkaas uu ku leeyahayba mise maahe waa ixsaan iyo ikraam waayo raggaas masuuriinta ee la martiyey macnaha saaran oo walaalkood ay ku soo dhowaynhayaanba culimada qaarkood waxay leeyihiin maya waa xaq waajib sida axaadiista barhkoodna ka muuqata waa xaq waajiba oo ninkani uu ku leeyahay oo kolba hadduu soo martiyo inay siiyaan ay waajib ku tahayba hadday siin waayaanna inuu ka goosto ayba u bannaan tahay imaamu axmed iyo rag la mida yaaba sidaa qabo jumhuurulculamaa laakiin waxay leeyihiin waxaa weeye min baabi alikraami waalixsaan falyukrim sida xadiidka muuqdo kale ixsaan iyo ikraam weeyaba hadduuna mudal ahayn hadduu mudar yahay haa ilaan martigelyo keliya khaas kuma hayn ninkani biyo aad haysu u dhibaato qabaa cunto aad haysu u dhibaato qabaa wuu u dhimanhayaa haddaa adiguna u dhimanayso dee saaxibuxaq baa u awlaysan kuwa hays u diid oo naftaada badbaadso ibda' binafsika weye hadduu kula dagaalana waayo markaa iska cad laakiin haddaad adu dhiman haynin oo asagu dhiman hayo inaad siisana waajib aynaw hadduuna wax kale lehin haddii waade marka aad siin weydo inuu kula dagaalo way u bannaan tahay ila wuu dhimanaya isagu naftan insaaniyan badbaadi u baahan tahay wuu dhimanaya adna ma dhimanayso inuu kula dagaalamo waayo haddaad u dagaalanto hadduu ku dilo hadal baa tahay haddaad dishana baad markaas waxaad noqonaysaa baad daalin wax dilay baad noqonaysaa baad hadduuna nuqda saasa ahayn oo yacnihii baad ruux iska caadiya uu yahay kolkaa maya kolkaa may leeyihiin baa waman yukrim billaahi waman kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu rawaahu bukhaari wa muslim الحديث الحديث الثالث عشر حديث صدحية طبنان الحديث السادس عشر حديث اللحية طبنان مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني إيه تردار لما صحابي قال دور يا لشاشاقا إنا تكلميهم من لو وجد موت أبو دردوي يما جاري وهاي وحباء لك لا الدوان awsini ii dardaaran buui oo weliba ii gaabi saxaabiga isagaa nabiga intaa ugu daray say riwaayadka barkood caddaynayaan awsini ii dardaar iina gaabi buui wax yar oon aan xifdiyo oon iga kala fakanin qaala buu nabigu alayh salatu salam laa taqdab hacaroon ha caroonin faraddada rajulkii wuu ku alceliyey kelimadii awsini ii dardaaran miraaran marar buu ku alceliyey yaa rasuulalah yow ii dardaaran qaala nabigu wuxuu leey kullu way dalik mar kastoo weydiiyaba laa taqdab uu jawaab ka dhigaay yaa rasuul allah ii dardaara ha cadhooni haddana marka hore joogo yaa rasuul allah ii dardaara ha cadhooni riwaayadka barkood sanadkooduna si xoog badnayn saxaabi waxaa nabigu u yimid xagga horu kaga yimid yaa rasuul allah ii dardaara laa taqdab عن يمينه بخير يا رسول إذا دار لا تغضب عروني عن يساره بخير لا يا رب إذا دار يا رسول الله إذا دار لا تغضب ma dambeed agga dambe agga dambe munaasib ma ah ruantii laga yimad in laga weydiyo waa laga fiican yahay laa taqdab markaasuu nabigu xoogaa yar hadal canagu daray oo baad markaasaa wuxuu yidhi baad miyaad gara la waxaa aroorintu baad marka xusnu khuluqi weeye ah, nabigu calayhi salaatu wasalaam baad mar kastaba laa taqdab rawaahu bukhaari marka laa taqdaba caroonin ah, caroonaya baad markaa saan kaga badbaadnahay wayba adag tahay eh ah, laba macno macnaha koowaad yacnihii asbaabta cadhada keeni marka horeba kasii ixtilaas oo waa maxay marka horeba dhaqan wanaagsan dabeecooyinka wanaagsan ku layli naftaada iyo jasadkaada ku layli akhlaaqiyaadka wanaagsan oo cadhada baada marka kaa difaaci kara takhalluq samee ila shaygan markaad ku celceliso ku celceliso ku celceliso waa naftaadu waa gaaweliilyin annafsu kadifli inkuhu minhu shabba calaa kubiri daaci wain taslimu yanfadimi naftaada haddaad siidayso baarqadun bay noqonaysa baarqadoo kale ma leeliyamayso haddii qurba aan laba jir lagu laynin ama saddex jir durbaba wuxuu noqonayaa xarashku laakiin labiyo toban jir si ala leeyahay hadii la yidhahdo si lagu leeyahay waa adag tahay marka naftan sidii loo hogaamiyay noqonaysaa naftaada hogaami akhlaaqiyaad xunxunka carada soo jiid kulli baad markaas dulqaadka sabirka bulshada waa marka la dhaqankeeda ixsaanka waxa xuquuqda bani aadamka ay kugu leeyihiin amakaasi ku xasana ku waxay nabigu calayhi salaam waad ogtihi waa intee la soo istaagay baa wuxuu yidhi asagoo qaybiyey baa wuxuu yimid wallaahi inaan waa qismadan inaan looga jeedin buuri cadli ilaahay jirta nabigu qaybiyey qaniimad yaa waxaa yidhi midi wacanaha jow wallaahi qismadan inaan cadli looga jeedin nabigu markuu maqlay muxuu sameeyey intuu bedelmay yaa marka muxuu yidhi raxim allahu akhii waadi muusa laqad uudiya laqad way marka uudiya waay katiiran fasabaran walaalkay muuse waa ninkii la yidhahda ogtahay sheeru le waxaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fadara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cind allahi wajiya kolkay qayb kale waayeen ba waxay sheeru le waxusla qarin sheebafiir ee suuqa u gelinhayaan oo ilaahay kolkii daba ka bari yeelay markaasaa nabi warfiiri aladii hadee waxa loo tiirinayo markaasaa wuxuu yidhi walaalkay muuse allah u naxariista buu yidhi wax badan baa la dhigo uu sibray anagana waan sibri anna waan sibri sidaasa marka waxaa la doonahayaa inaad akhlaaqiyaadka nabigaa u fiirsato sala allahu calayhi wasalam inaad baad markaas culimmadii baad iyo ahlullaahi salafkii iyo dadkii sulaxadaha waddadoodii baad inaad fiirsato inaad sasawirsiiso dhibab ka dhaciyo waxaas in naftaadaad sii laylido kanaa loo baahan yahay baa oo kolkaas ila naftaaduu wixii ku yimaada laba qaybood wey kolkay macnaa ila weykaci shaydaan baa inala xidhiidha nabarku naftu marka shaydaan baa marka qalbigaaga hurin markaasuu intuuba dhiigga waaya wadnaha uu kaco oo huro yuu ruux waa kala aragtayoo dibiri oo xoblamaridu indhuhu ay gudunahayaan dibirada waxaa keenahaya laba xaalo mid weeye nabar hore ugu dhacay yuu dooninu ku aaragutobaada hadal hore loo yidhi ficil hore loo goystay ilaahay haddaan arrintaa ka cafiyo haddaan daayo inaan ka aara guto maahiinaba markuu ruuxii arko waaba kamadelmayba ninkii iyo ma ahee mid ku soo socda inuu kasdetanhayo hebel baa kuusoo dhaadhaaranhayaa hebel baa ku dilahayaa maanaa waxda lay doondoonahaya wax soo socdoo ka iman doona kasii hortagii labadaa wey labadaas taas ahayd taa marka waxaa kuu sahlan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray weligii naftiisa uma aragooyna soo lama dhihi man taqama rasuul lah sal sl nafsihi soo xadiis sugan ma ilaa an tuntahaka xurumaat ullahi tacaala marka naftaada waxa ku sugan inaad istasabirsisaa loo baahanya inaad isxakamaysaa loo baahanya inaad dabeecada dhaqankaa wanaagsan kaana khuluquhu qur'aan nabiga alayh salaatu wasalaam fasbir fasbir intee dhowr iyo sagaashan ayood baa sabir lagagu ambaayay dhowr iyo sagaashan qur'aanka yaa sabirunbaa markaas laynagu tusinaya sabirkaa iyana kol kolu naftaada kusii laylido kolkaasaa wixii yimaada way iscelin kartaa naftaadu way iscelin kartaa naftaaduba taas waada marka inaad marka horeba aad sii laylido iyo mar ay cadhootay bani aadan baa tahay oo cadhasaad uga badbaadda waad adag tahay cadhadu markaad cadhooto inaad xumaan samayso waxaad cadhooto inaad fuliso ku amraysaa nafta iyo shaydaanku shaydaanku ay ku amrahayaan markaasaa la subaaya la isxakamaya aadigana kula tgin waa kii saxaabada nabigu weydiye alayh salaau wasalaam rag yaa xoog badan mataqana ninka ugu xooga badan hadigii saxaanka waad oo la yidhahdo waa ninka ragga ladoon dhinaciisa dhulka la dhigin oo kada wa kada wuxuu nabigu laysa shadiidu bisuraaca ninka shadiidka aad ah, xooga badani ninka ragga ladoon maaha inama shadiidu man yamliku nafsahu cinda alqadab ninka raggihii oo raganimada badani waa ninka markuu calays caradu ay qabato ishaanta oo kuligooda aayadda qur'aankeeda lagu ammaanahayay dadkii baa muminiintaha waidaa maa qadibuu hum yakfiruun cafin karoo isqaban karaba qaarkoodna waa nimankaa ku han karaa anigu mar haddaan caroodo waa isma ogaan karaba isma bahnan karaba waxaa isku faalinhayaan de waa nimankaas xumidoodii dhiitanoodii ba kale isku sii maqaati kacayaan wayna sasi amaan sheego alla jaahil cuna wuxuu leeyahay kol haddaan caroob suuqa garta kol haddaan caroob anigu baa markaas kiiba waa isku sii sifaalayn sifa xuna isku tilmaamo damiima ah marka inaad sanataa loo baahan yahay kol haddaad carooto inaad sanato oo aad ku sifowdo walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas waa kii xadiidkii baa lisaan nabigu kula calayhi salaatu wasalaam shay jirca addoonku uu liqo oo isku celiyo oo ka fadli badan lama arkahayo waayo marka janacatu haydin kadamaha lilaahi tacaala addoonku cadho qabatay oo u fulin karo oo ilaahay darti u liqo ka basho ka wanaagsan oo ka liqid badan oo ka fadli badan ilahay agtiisa ma jirta waa xadiid wuxuu nabigu yidhi alay sala waslam tusu sugan ninkii cadho uu fulin karo oo loo geystay ninkii ilaahay dartii u liqa oo qariya maalinta qiyaamada calaarka u ah, khalaa'iqda baa loo yeedhi loodhanayaa xurcinta mid alla midaa doonta ka dooraba saas inta u dooro midaas ku yarayn baan u mahay markaas xurcinta kayfa shiitaa loodhanayaa saas inta u dooro waa xurcinta waa la dorgelin yuqayar xurcinta waa marka nacmooyinkaas oo dhan inaad intaad baraarugto waxaa loo baahan yahay cadhadaada aad qaylisood qariso aad dib u liqdo aad dib u liqdo markaa dib u liqidii kow kolkaada carooto horta afkaaga carabba kaan soo marayne horta afka ugu horeeya hano afka ugu horreeya horta hano eh, welidaha waa nimankaas mid waliba coy sheekow eh, waan ano cadhaysan baan islaantii fula saddex baa ku furay eh, isla waa horta waa waa horta waa mukallaf baa tahay soo mukallaf ma tid caradu takliifka may kaa bixin waa maya haddii dadka barkiisay sheegaan ani waan arkay wadaadii macnaha cadhadii baa intay tan dhaaftay wadaad sadaguma hashu aad u socay mid uun khayr qaba aha gabadhii gabadh ka qabo markaasuu aad ugu rafaad kaasoo aad ugu dhifan yuu gabadhii umulah oo isla maalmaha umushidaa si ul ugu waday ugu waday ugu waday waa umul hadda ul ma laga habeen saddex biloodkood bay joogtaa ayadoo awel horena dhib laysku qabin si ul ugu wada jirkeeda yuu arkay gabadhii shuu haddee meel nool ba jiraan lahayn wuxuu yidhi waa si aan noqdo in badan lagu isceliyo walaalka nin culimo ah in badan lagu isceliyo wuxuu yidhi soo noqotaa soo noqday waa un dhacay anoo kaadi kaytay kay iga leedaa intay laysoo qaaday geeli ushi waayan baa toosin heer kaasoo kale haddaad gaadho cadhadu hadda kolkaa takliifku wuu kaa baxay waa wax la dareemi karo laakiin heerka intaan ahayn shaki ma leh mukallaf baa tahay kolka inaad isxanataa loo baahan yahay sheekho waan cadhaysnaa macnaha markaa ama cadhaysan marka xadiidkii la rabaa laa dalaaqa marka maxaan rabaa eh, eh, laa dalaaqa walaa ictaaqa fii iklaaqin xadiidkii bay rabaan in loogu cudurdaaro xadiidkaa cudurdaar lagaga heli maayo iklaaq culimada barkood ikraah bay ku fasireen haddii xataa qadab laga fasiro heerka inuu gaarhsan yahay mooyeen in caro oo caadi ah keliya inay takliiftii kaa bixiso ha u qaadanin ujeeddadu saas ma ah ibn rajab alambali halkan uu ka qabanaya xadiidkan sharciisa uka qabanaya xadiidka sanadkiisa waa tabad badan ima ayru صaxiixin وima tafsiiruhu bilqalabi ayru صaxiixin bule saas isu dabadhig laakiin haddii qalabka lagu fasiro sida ibnu taymiya rag la mid ay leeyihiin waa qalabkii waayo marka sadda baaban cilmi wey taa lafteed waa qalabka yani baogaalka kaa ah xulay wey laakiin adigoo caariga ah, islaantaydii waa cadhooday oo markaa saanoo cadhaysan baan ku furay kolkaasaa luglu ku helimayside halaagsamina haweenkana iska furina baa halaagsamina baa haweenkana iska furina baa marka afkaaga inaad hanto waa loo baahan laabta iyo waxa kale waxa uu kugu soo laaban doono hadii haday soo qaadana maxay la tukallim bi kalamin ta'tadiru minhu qadar adama ka calaqa adaba yaa hadhow tiyaa aliyo doonta isxano waa afkina haato ficilka nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam shaytaan aradan waxa ka yimaadabada waa shaydaan shaydaanna waxaa laga abuuray naar naarna waxaa lagu damiyaa uu nabigu calayhi biyo waa la weysaystaa waa riwaada weysada xoog badan riyaa qawiis sheekay u jirtaa waa la weysaystaa xaggabaad markaa ficilna waa la weysaystaa waxaa kaloo qowl nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiig saxaynka shaydaanka la iska naaraa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ilaa naftan baada shaydaan baa hudaynhayaba waxaa kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad cadhooto adoo taagan waa la fadhiistaa haddaad fadhiidayna waa la seexdaa waa laysku duubaa waa laysku duubaa carada saa kaa danteeba maxaa yeelay nin jiifa unbaa waxaa uga dhow ficil inuu fuliyo nin fadhiya nin fadhiya ficil inuu fuliyo waxaa uga dhow nin taagan marka inaad afcaasha intaad ku dhaqanto shareecada islaamka aad dabaqdo aad saarsaa loo baahan yahay cara inaysiya wakada wakada hadda afarkii saxaaxa cabdullahi ibn cabbaas ninka u yimid anoo cadhaysan baan waaya cabdullahi ibn cabbaasow yaani macna islaantaydi saddex ku furay muxuu yidhi ilaahay waxaad adigu xarintay cabdullahi ibnu cabbaas kuma xalili karo rabbigaa waad caasiday oo dalaaqii inaad kala rereebteen la rabay baad israacisay ah, islaantaadiina waad iska beri yeeshay ninkii waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan ilahay maada ka cabsanin makhraj kuma helaaye islaanta way kaa baahintay baad ilahay waa casay dhaaf wiili baad cabdullahi ibnu cabbaas marka laguma hanan karee cadhada inaad hanataan loo baahanya baaraka allahu fiikum cadhadu shay khatara wey ilahay hana ilaaliyo أوصني بعد المركز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال وحول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني إذا دار بعد مركز رسوله قال وحول النبي عليه الصلاة والسلام جوابتي لا تغضب عروني عرض هذا مركز رب أسباب عرض إسك إلهي بني آدم كل خير واحد هو عرض إلى سوى ومهم أما ما هي كل كذا عرض إسهنا نرهق النقابة هذا مكاس قول يفعل بإسهنا وعرض ينكو هلاي فردد وعلى علي بعد مكاس صحابه هذا في سؤاشي مرارا مرارا وعلى علي النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوي النبي وهي مكاس كل ذلك أركا كل مركز هو ويديبا لا تغضب فعرن بجواب تقولنها رواه البخاري لكن عرض مدى أيضا ماشي كجرتا وهي مكا الغضب لله من لم يغضب لله فهو حمار آه إن كان إله ذاتي وعرض وضمان waxay diinta ugu jaban inaad u cadhowto taa iyadu madluub weeyaba nabigu naftiisu ma argosay ilaa an tuntaaka xurumaat illah oo kolkaa ninka ugu cadho badan buu ahaan jiray ilaa dadaan u cadhowto wada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ومشايخنا